iyo dushooda ah cabsigu waa makhluuqa ilaahay abuuray ugu weyn waay biyuu dushooda ah markaa kadib baa marka qalinka la abuuray marka waxaa ka muuqatay inuu carshigu ka horreeyey biyuhuna ka horreeye qalingu markaas labadaaba ka dambeeyey macana sida axaadiis baa kutusaysa nabiga ka sugantay salawatu waslamu aleyh ayib asaadisatu masalada lixaadi marka marka awaliyada lagu sheegayo waa tantimaanayo shayga awal marka la yidhahdo yani awaliye mutlaqa iyo awaliye nisbiya marka la yidhahdo shaygani marka loo fiiriyo wax isaga ka dambeeya awal uu noqon karaa shayga markii in markaan waxba ka horeyni isagu wax walba ugu horeeyaan awal waa laydhaha midda dambe mutlaq baa laydhahdaa ta horena nisbi baa laydhaha marka loo fiiriyo way waxa isaga ka dambeeya marka awaliyadan lagu tilmaamayo qalimka waa mid disbi oo marka loo fiiriyo makhluuqaadka isaga ka dambeeya makhluuqaadkooda makhluuqaadka intooda badan ah ayuu awal u yahay laakiin awliyo mutlaq ah ma wato oo waa laga siitaa macnaha carshiga ayaa ka horeeyey asaadisatu masalada lixaad waxa weeye annahu qalinkii jaraa wuu socday oo wuu dureeray oo wuu qoray bilmaqaadiiri waxyaalihii ilaahay uu qadaray fii tilka saacati saacadda iyo waktiga isaga ah ilaa qiyaami saacati ilaa saacaddu ka dhacayso inta saacadda dhicitaankeeda laga gaadhayo wax alla wuxuu ilahay qadari o dhan buu markaa qoray asaabicatu masalada toddobaadi waxa weeye baraa'atuhu nebiga kabari noqoshadiisa liman cid uu ka beri noqday cidaasoo lam yumin aan rumayni bihi qadarka man maata calaa gayri hada falaysa minii waa kaasoo mara sidaas si aanay ruuxu ku geeriyooday iga mid ma aha xadiidka kalena wanaga kusoo marnay inay yihiin qadariyada nimanka la yidhahdo majuusu hadihi lumma ummaddan majuusteeda inay yihiin wa ahaaminatu masalada sideedaadi waxa weeye caadatu salafi salafka caadadoodii fii isaalati shubhati shubhada dadka ku dhalata markay suulinayaan bisu-aali lculamaai culimada oy weydiiyaan ayay macnaha caadadooda ahay haddii macnaha waxa weeye culimadii salafka iyo saxaabadii iyo taabiciintii iyo dadkii khayrka badnaa ee nebigu khayrka ku sheegay markay arrinay ku timaado shubha ku dhalato wuxuu daliil isu tusiyey shubhada waxa la yidhahdaa waa wax daliil isu kaa tusiyey laakiin aan daliil ahayn daliil buu isu kaa tusay laakiin daliil ma ah kaasaa shubha la yidhahdaa marka waxyaalaha noocaas kale a markay ku dhashaan oo waswaaska noocaas oo kale a ku yimaado salafku waxay ku tirtiri jireen culimaday ula laaban jireen oo weydiin jireen xadiidkii waxaa kutusaya ibnu daylami waa kii marka hore ubay ibna kacab buu yimi ubayi markuu jawaab siiyeyna cabdullahi bn mascuud buu u tegey haddana wuxuu yimid xudayfat bn alyamaan haddana wuxuu u tegey ninkii ugu dambeeyey ee ahaa zayd bna haabit marka waxay kutusaysaa culimada wax alla wixii shubha ee kugu timaado culimada loola laabtaayo markaasaa laga caafimaadaa haddaad laakiin daysato inay kugu weynaataa laga yaabo oo kugu ballaarato oo ay keentaba marka dambe inaad islaamkaba ka baxdo leanna shubahaadkaasi aada ba halis u yihin say kuu wado kuu wado kuu wado ku wado marka dambe waxaa laga yaabaa inay meel aadan ka soo waqsan karayn inay kugu tuurtabcaan marka hore shay kugu dhashaa marka lala ordaa si markaba qalbigaaga aad uga saarto uusan ugu weyn uga xididaysanin ayaa markaa culimada la weydiiya culimadu markay jawaab ku siisana waa laga caafimaada maa sidaa uu ninkaasiba sameeyeyba salafku saasay ahay ataasicatu masalada sagaalaad waxa wey ina alculamaa culimadii ajaabuu waxay ku jawaabeen bimaa yuziilu wax tiraya oo bi'inaya shubhatahu ruuxa shubhadiisii wax ka bi'inaya waswaasii ka saaray wadalika kaasi muxuu yahay wadalika kaasina waxa weeye annahum iyagu nasabuu waxay tiiriyeen alkalaama hadalkii ilaa rasuulilahi sal ly sl nabiga uu tiiriye faqad oo keliya culimaduna waxay dadka shubhada kaga saari karaan oo waswaas kaga saari karaan in markii loo yimaado ay yidhahdaan ilaahay baa saa yidhi iyo rasuulkiisaa saa yidhi salawatullah waslaamu caleyh saas wey laakiin waxay ila tahay waxaa ila qubal iyo waxaa kana iyo yani laguma caafimaado shubahaadka diiniga waxaa caafiya ilaahay baa saa yidhi subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisaa saas yidhi salawatullah waslaamu aleyh jawaabta selafkuna saasay saddexdaa nin hadda saxaabada afartaa nin saxaabada ka mida kulligood nin walba markuu jawaabayey nebigaan saa ka maqlay buu odhanaya salawatullah waslaamu aleyh nebigaa sidaas yidhi jawaabtuna dadka caabin karta taa wey macna laakiin sheekh hebel baa saa ku arki jiray saasaanu soo arki jirnay iyo saasaanu soo maqli jirnay iyo saasay ila tahay iyo waxaa ila kuman iyo yani waxa weeye diinta dadkama dhirjiso cudurna kama caafida macna shubhana kama saarto هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين وباب هي وهي كوينت oo nusuus iyo goodi ah musawibiina kuwa wax sawira kuwa wuxuu kusoo arooray ayuu baab wey musawiriintu waa dadka wax sawiro weeye ama marka iyagu gacanha wax ku sawireen ama qalabad waa adeegsadeene waxaa baabkani marka tawxiidka uu calaaqo kale leeyahay ruuxa wax sawirayaay sida axaadiista noogu imaan doonto ilaahi subxaana wa watacaala hawltiisa ayuu farageliyey oo faraha la galay maxaa yeele abuurista iyo samaynta ilaahi baa laha subxana watacaala isagaana gooni ayuu ahay wixii ilaahay u gooni ana addoommadu inaysan faragelin karin una dhawaan karin ayuu tawxiidku ahaa marka ma samayn karo awood uma laha tii ilaahay oo kale inuu sameyo subxana watala lakin wuu u ekeysiinaya waa isku dayaya isku day wey macana halkaas tawxiidka calaaqo kale leeya can abi hurayrata abu hureyre waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu lahi sal alay slam rasuulku wuxuu yihi qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi waman adlamu yaa ka dulmi badan liman cid yaa ka gardaro badan ciddaasoo dahaba doonaysa ama doontay ama dahaba tagtay yakhluqu xaal uu abuurayo ka khalqii aniga abuuristaydoo kale saan anigu waxu abuuroo kale cidda doonaysa inay waxu abuurto yaa ka gardara gardarro badan falyakluquu ha abuuren hadday tabar isku hayaan daratan dhurcaso aw amase liyakluquu ha abuureen xabatan ama xabad ham ha abuureen xabad masaga ah ama qamandi ah ama bariis ah oo mase liyakluquu ha abuureen shaciiratan xabad heeda ha abuureen xabad qamandi ah akrajaahu bukhaariyo muslim baa xadiis xadiidka wariyey xadiidku wuxuu faa'iideynayaa sawirku inuu xaaraam yahay saasuu faa'iideynaya maxaa yeele waxaa lagu tilmaamay cid ka dulmi badanba inuusan jirin ruuxa isku dayaya abuurkii ilaahay oo kale wax weyn inuu sameeyo ruuxa cidna kama gardaro badnaa ayib marka markaa kadib bu ilahi subxaana watacaala xabdi buu ku sameeyo bal hadday wax abuuri karaan carwakaasi dhircasho ha abuureen ama ha abuureen xabad ha abuureen saasaa lagu yihi xabad ha abuureen macnaha waxaa uma abuuri karaan laakiin inay u ekeysiyaan kii ilaahi subxaana watacala uma isku dayayaan w tabar laakiin ma hayaan sidaa xadiidku u faa'iideynayana culamada islaamku qabaano sawirku inuu xaaraam yahay noocyadiis oo dhan midka horta isagu taagan sida sanamkao kale ah hoos kale kaa isaga waa biijmaac muran kama jiro inuu xaaraam yahay waxaa kaloo isagana xaaraam oo isagana laisla diidanayn midka gacanta lagu sameeyo gacanta lagu xariiqe macnaa waxa waya ama marar lagu xariiqo ama maaragtay yani lagu xariiqo derbi lagu xariiqo gacanta haddii lagu jooreeyo iyadana waa laisku waafaqsan yahay inuu xaaraam yahay xoogaa waxaa laisla yara diidan yahay oo culimada qaarkood ay banaynayaan haddii lagu sameeyo camerada yani waxaa la yidhahda suwar photographiya la yidhahda suwankaas yani lagu qabanayo qalabkan hadda cusub lagu qabta yani lagu sawiro saasee culimada qaar ka mida ah, ayay ogolanayaan oo culimada mucaasiriinta ah sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kale wuxuu leeyahay basi ma leh sawirba maaha uu taqriban isagu taaganya laakiin sida raajixa culimaduna hadda ay u badan yihiin waxa weye inaysan banaanayn oo ay soo gudageleyso cumuumka ay soo gudagelayso nusuusta sawirka kutusaysa saasaa macnaha loo badan yahay oo sheekh bin iyo albani iyo keyrkoodba sidaasi qabaan inay xaaraam tahay oon laga soo reebeynin saasaadna moodaa inay axwa tahay oo dadaalka uu ku jiro waxaa iyadana sidoo kale laga soo reebayaa sawirku haddii uu yahay waxa la sawirayo waxaan naf lahayn waxyaalaha nafta lahayn geedaha iyo iyadana oo iska banaan tahay oo dhib leh waxaa kaloo iyadan laga soo reebaa sawiradan laysku qasbay sida kuwa dokumentiyada oo kaleeto iyo ama basbood ha noqdo ama kaad ha noqdo kuwaas iyagana de waa wax lagu qasban yahay oo nidaamyadii iyo dawladihii jiray baa dadka ku qasbay marka waa iska daruuro ahaanba kuwaasi ayaa iyadana loo baneeyaa wax kaleeto iyo qaab kale ay u banaanta ma ujeedo kale oo sawirada ama loo samayn karo ama loo keydsan karaa ma ay jiraan macnaha saas waman adlamu yaa ka gardarro badan buu alla yihi subxaana wa tacala xadiidku waa xadiid ulqudsi waay miman cid yaa ka gardarro badan dahaba tegey oo damcay yakhluqu inuu abuuro ka khalqi aniga abuurkaygoo kale yani abuurka ilaahay ma samayn karo laakiin wax u yaraag yuu isku dayayaa inuu sameeyo falyaqlquu ha abuureen waa taxadi iyo tacjiiz waay waa la caaji gelinayaayo carwakaas hadday toor isku hayaan bal ha abuureen makhluuqa ilaahay kuwa ugu yaryar ha abuureen darrada waxaa la yidhahdaa quraanshada yaryarta yaa la yidhahdaa macna falyaqluquu ha abuureen daratan dhurcase ha abuureen aw liyaqluquu ha abuureen xabatan ama xabad ha abuureen aw liyaqluquu ha abuureen shaciiratan shaciiratan iyo xabad wax sidaasa kuma kala gedisna xabatan unbaa ka guda weyn oo ka caamsan shaciiratantaa ka khaasan yani xabadda waxaa la yidhahdaa yani xubuubka ama ashinkan yaryarka ah yani masagada iyo qabandida iyo heeda iyo bariiska iyo xabad la yidhahda xabaddaa marka yani xadiidka qeybtiisa hore ee wlyf aw liyakluqu xabatan intaasoo dhan iyo ka badan waxa la xabad la yidhahdo dhan baa soo guda gelaya laakiin tan dambe oo liyakhluquu shaciiratan ah waa nooc noocyadii kamid ay gooni ku tahay marka waa dikru khaasi bacda alcaam baa la dhihi karaa marka hore inta si guud loo sheegay ayaa mid ka mid a ah gooni haddana loo soo sheegay saas waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa awdani waa shaki raawigaa wuxuu shakeeyey xadiidkuma wuxuu ahaa liyakhluquu xabatan miyuu ahaa mise wuxuu ahaa liyakhluquu shaciiratan mar hadduu shaki ku dhacayna labadii lafdiba uu soo arooriyey sidaana iyadana waa jawaab la odhan karo wey macna walahumaa waxaa kaloo iyadana lagu jawaabaa shaciiratanda ay shajarata shaciira wey geedii shaciirada shaciiradu geeday ka baxaysa ha abuureenna culimada qaar baa macnaha ku taawiilay walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim can caaishatay ka warinaya radi allahu canha ana rasuula lahi sal ly slam rasuulku qaala wuxuu yihi ashaddu nnaasi dad kuwa ugu daran cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada aladiina kuwa yudaahi-uuna u ekeysiinaya bikhalqi illahi bimakhluuqaat illahi ilaahay makhluuqaadkuu abuuray kuwa wax u ekeysiinaya yaa maalinta qiyaamada addoommada ilaahay ugu cadaab adag saasuu nabigu salawatullah wasalamu aleh cadaabka la cadaabay iyagaa ugu daran macnihii xadiidka hore uu kutusayay bay kutusayaan oo ekeysiintaa marka makhluuqa ilaah loo ekeysiinayo ama sifada ha uga ekeysiiyo ama jirkaba ha uga ekeysiiyo oo wax jirhla hadduu abuuro waa mamnuuc hadduu sameeyo haddii uu yani waxa weyaan waxaan jir lahaynoo laakiin sawirka uga eg iyadana waxaa la yidhahdaa yani mudaahaad macnawiya la yidhahda macno ahaan buu markaa uga ekeysiiyey iyaduna ma ay banaane macnaha waxaa culimadu ay sheegaan sawirku haddii uu muhaan yahay oo cagta meel la saarahayo iyo meel la dulaysanayo iyo uu yaallo ayadana oo matala waxa weye marwa ku yaallaa ama gogol buu ku yaallaa gogoshuu ku yaallana waa lagu tubanhayaayo cagtaa la saarahayaayo haba yaraatee karaamo ma laha culamada qaar ka mida ah waa soo reebaano way kasoo istinoodaan masladaa iyada oo waxa la diidaya sawirada sawirada ama la weyneynayo ama ruuxu karaamaynayo ama xusuus uu haysto waxyaalaha way kuwa la diidan laakiin marba hadduu muhaan yahay oo dulaysan yahay oo wax karaama aan loo haynin yani waa laga soo reeba ashaddu nnaasi dadka kuwa ugu daran cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada aladiina kuwa wey yudaahiuuna yani u ekeysiinayo shabahaya bikhalqi illaahi ilaahay abuurkiisa shabahaya abuurka ilahay oo kale inay sameeyaan kuwa isku dayaya ee wax sawiraya ayaa ugu cadaab adag dadka maalinta qiyaamada walahumaa waxaa usugnaaday bukhaari iyo muslim can ibni cabaasin ibn cabaas laga waxay ka warinayaan inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul lahi sal ly slam rasuulkaan maqlo yaquulu leh kullu musawirin mid walba wax sawiraayo fi naari naarta ku jira yujcalu waa la yeeli lahu isaga bikulli suuratin sawir kasta oo sawaraha uu sawiray waxaa loo yeeli nafsu naf baa loogu yeeli yucadabu naftaasoo la cadaabaya biha iyada fii jahanama jahanamo dhexeeda loguyani lagu cadaabaya macnaha shay walba oo uu gacantiisa ku sawiray shay walba uu sawiray ayaa waxaa loo yeelayaa naf naftaana isagaa iska iskale markaasaa loo cadaabaya marka ninkii boqol sawir sawiray boqol nafood oo cadaabka ku jiro cadaaban buu leeyahay maana boqol nafood oo cadaaban baa loo yeeya boqolka nafood ee cadaabanba isagay xanuunkiisu hayaan xanuunkay xanuunsanayaan isagay hayaan macnaha yacni nafku wax walba uu abuuray bedelkeeda naftiisaa laga sameeyey naftaa laga sameeyey ee isagu uu leeyahayna waa la cadaabi marka adugu ama yarayso ama bato wey macna marka saas saa ku talagal wey naarta jahanama marka lagu cadaabay marka waxaa laga yaabaa boqol ruux cadaabkoodao kale inuu cadaaban yahay ama kun ruux cadaabkooda kale hadduu cadaabay inuu cadaabaya la yaaba saas waaba laga ganacsadaa haddoo aada bay u fududaa waxyaalaha macnaa mima camal bihi lbalwa waxyaalaha aada u faafay dadkuna aada isaga fududaystaan ayuu sawirku ka mid yahay diinta ilahina subxaana watacaala aada u adag oo dunuubta waaweyn ayay ku jirtaa macnaha sawiradaa marka daruuradu keentay mooyaane wax kale ruuxay isugu dhawaadaan isagaa garanaya meeshuu macnaha uu fiil uga heli lahaa waxba yaraatee fiil ah ma ay lahaa xusuus baa loo haystaayo albanada la gashadaayo guryaha la dhigtaayo yani si hadhowta loogu xusuuso tadkaar xusuusa ay u noqdaan waxaasoo dhan wax banaan maaha waxaasoo dhan wax sharcan banaan ma aha sababka loo diidan yahayna waxa weye asbaab badan bay leedahayo ta koobaadi waxaa ku jira mudaahaat bikhalqi illah ilaahay abuurkiisii iyo wixii uu gooni ahaa yaa laysku dayhayaa oo wax loo ekeysiinaya waa dembi weyn ta labaadna waxaa ku jirta saynu soo marnayba sawiradani wax la sawiraayo inxiraafka basharka iyo aadamuhu ay inxiraafeen oo khaldameen wixii sabab u noqday koobaad bu ah taasna waa laga taxadaraya oo min baabi sadi daraa'ic ka hortag wey waxaan haddii lasii wadwado marka dambe waxay keenaysaa in la caabudo sawirada bal khalaa'iq aada u fara badan oo aadanaha ka mid ahba sawiro caabuda ah. sawiradeen marka waxay noqdeen saramiyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu lahaa ee cibaadadiisii la siiya ayay noqdeen saana waa loola dagaalamaya asbaab badan ayaa keentay in lala dagaalamo mafaasid aada u fara badanna waa ku jirta kullu musawirin mid kasta oo wax sawiraayo fi naari naarta ayuu ku jiraa lahu waxaa u sugnaaday kaa wax sawirayay bikulli suuratin sawir kasta bedelkii oo sawiraha uu sawiray bedelkeeda waxa wuxuu kaleeyahay wuxuu ku leeyahay oo la siinayaa nafsu naf baa u sugnaatay naftaasoo yucadabu la biha iyada fii jahannama jahanamo dhexeeda lagu cadaabi doono sawir kasta uu sawiray naf ayaa laga siino naf baa looga yeelay isagu u leeyahay yani sawirkii bedelkiisii ayaa naf looga samayn naftiyaa marka cadaabka la gelinaya xanuunkeeda iyo dhibkeeduna isagu soo gaaraya man isagu haystaa waa naftiisii walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim canhu ay abu hureyre ka warinayaan marfuucan xaal uu yahay xadiidku mid nabiga loo koriya yani ibni cabaas bay ka warinayaan canhu can ibni cabaas bay ka warinayaan marfuucan xaal uu yahay xadiidku mid loo koryeelay nabiga sal alay wasalam wuxuu nabigu yihi man sawara ruuxi sawira suuratan sawir fi dunyaa adduunyada dhexeeda ruuxi sawir ku sawiraay kullifa waxaa lagu qasdi oo lagu shaqayn an yanfuqa in uu afuufo fiiha dhexeeda alruuxa inuu naf geliyo walaysa mana uusan ahaanin binaaqisin midkii naf gelin karana maaha yani asaaliibtii qaababka loo cadaabaya loo ciqaabaya ka mid tahayo waxaa lagu odhanayaa somaala saw naf geli baa loogu leeya aduu meel alla meeshaa doonta ka keen adaa garanaya meesha ka keen nafta geli baa la odhanaya inta aadan naf gelinaynin oo adla marka xageebu nafku geliya helaya nafku geliye ma heli karayo intuu adduunka joogay oo waxoogaa tabartii awoodda isgidayay buu naf uu geliya u waayay hadda marka nafku geliye uma helayo waxbana kuma afuufi karo sidaa daraaddeed macnaheedu weligii waa cadaabnaan weligii waa cadaabnaan tabarna int intuu arrin gaala yahay oo dhan wuu cadaabnaanayaa saasa macnaha yaa laga wadaa man sawira ruuxii sawira suuratan fi dunya adduunka ruuxii wax sawira kullifa waxaa lagu mashaqaynayaa an yanfuqa inuu afuufo fiihaa sawirkaa dhexdiisa alruuxa inuu nafku afuufo walaysa mana uusan ahna binaafiqin midkii nafku afuufi karana ma ahoo tabar uma uu hayo idan markaa wuu cadaabnaan weye macnaha cadaabkaasuu ku jiray maxaa yeele isagaa wuxuu faragashaday waxaan macnaha loo dirsanin shaqadiisana aan ahayn walimuslimin muslim waxaa usugnaaday can abi abilhayaajna wuu ka warinaya qaala wuxuu ihi qaala lii caliyun cali baa wuxuu igu yidhi alaa abcadtuka miyaana kula diraynin maan kula diron kusii dhiibo calaa maa shay dushii oo bacatanii bacatanii uu ila diray calayhi dushiisa rasuulu lahi sal alay wasalam wax rasuulku uu ila diray salawatulli wasalaamu caleyh iyo xil uu isaaray makusaara wey maana muxuu yahay alaa anlaa tadaca inaadan ka tegin suuratan wax sawir ah ilaa tabastaha inaad tirtirta mooyaane walaa qabran qabrina inaadan ka tegin mushrifan oo taagan oo qubuurta yani ka sareeya ilaa sawaytahu inaad dhulka la sinta mooyaane macnaheedu waxa weeye cali bni abi aalib buu nabigu diray salawatullhi wasalaamu calayhi markaasu wuxuu la diray wax alla wixii sawir eed ku baxdo nawcu dooni ha u yaalle tirtir damsiga waxaa la yidhaahdaa yani ama in la baabi'iyo oo la tirtiraba oo la jejabiyo ama in laga bedelo macaalimta iyo astaamaha sawirka ay ku tahay in laga bedelo si ay markaa u noqoto wax uun macnaha iska jaamid oo kale si usoo baxda maalan qoorta laga gooyo qaabka ay u eg tahay iyo astaamaha ay leedahay xubnahoo la jarjaro wax caadiya marka ay iska soo baxdo macnaha ama dhagax ah ama macnaha looxaan ah waxsaaso kale oo keliya ina iska soo baxda la yidhahda macana marka arrinkaas nebigu sal alay waslam cali wuu amray meel alle meeshaad ku aragtaba sawirada burburi yani calaamooyinkana ka baabi oo sawirnimada ka tir bu nabigu sal alay wasalam arrinkaa marka niyow nebigu waa ila diray bal adiguna yani waxa weeyaan la tago xilkaas qaad buu ku yidhi macana tan waxa weeye saas daraaddeed bay waajib tahay ruuxu intuu awoodu heli karo wixii sawira uu arkay in la baabi'iyo la tirtiro sharciga ina faray qaabkay dooraanba ha u yaalleen hala baabi'iyo oo hala jeexjeexo sawirada ayib talabaadna waxa weye qabri sareeya oo qubuurta ka sarreeyo kor u dhisan haddaad aragtana dhulka la sin sawaynta sawaynto waxa weeye yani qubuurta dhinacyihiisa ahee caadiga ah kuwaasaa loola simaya ama waxaa loo simayaa sidii sharcigu faray saas qubuurta in aan la taagin oo la dhisin waynu soo marnay inaan la shidin oo aan faynuus iyo mal iyo dhexdooda laga dhisinna laga samaynin oo soo marnay meele lagu cibaadaysto inaan dhexdooda laga samaynin oo soo marnay cibaado inaan lala qaabilin oo yani aan xaggooda loola jeedsanin oo soo marnay dhexdeeda inaan lagu samaynin oo soo marnay kulli waan soo marnay qabriga marka waxaa taagitaanka loogu diidan yahay ama in la dhiso loogu diidan yahay wuxuu u noqdaa marar badan dariicatan ila shirki shirkigu sabab noqda in lagu fitnoobo oo addoommadu ay aadaan oo sida haddaba dhacda lagu dhawaafo oo wax la weydiisto oo la moodo inuu qubuurtan kale caadigaa wax la dheeriya sidaasaa soo baxaysa macana saas daraaddeed si waxba ku noqon maayo inta la dumiyo halala suuqsimo macnaha qubuurta kale taasi waxay u dhacaysaa qubuurta kor u dhisane ama qubadaha ah shayga laga dultaagay ama inta la dhisay qubuurta kale cara aan ahayn yani yani nurad iyo inta wax lagu sameeyey kor loo dhisay kuwaasoo dhan meesha lagu arkaba ha la burburiyo oo qabrigii caadigiisii iyo caradiisii yani waxay ku toonsanayd ee saarnayd un lagu soo reebay macna saasuu nabigu qoraya salawatullahi wasalaamu caleyh soomaalida xasaasiyad bay ka qabtaayo yani in ay qubuurta noocaas oo kale aan la jajabiyo iska waa laga cabsadaa waa laga cabsadaayo qabriga leh haddaad amaad dhagax haddaad dudba ku dhufato wax meesha ku jira ama kugu soo baxaa bay soranaya amaaba lagaaga soo baxa meesha marka waxba kaaga soo bixi maayaane nabiga salawatulli waslamu alay dadka awarqaado jijiri wax haba yaraata isaguna uu ku noqonayo ma jiro maxaa yeelay nebigaa faray salawatulli waslamu aleyh isla markaa haddana xuquuqda muslimiinta in la dhawrana nebigaa faray salawatullhi waslamu aleyh oo ruuxa muslimka ah meeshaa markuu ku jiro qabriga ku jiro qabriga dusha lagama istaagi karo laguma fadhiisan karayo saxara dushiisa laguma gudan karayo ilaa aakhirihi nabigaa faray salawatullah waslamu caleyh nebigii sidaa amray ee ruuxa meeshaa ku jira qadarintiisa iyo faray ayaa haddana qabrigaa taagan in la dumiyo isagaa inaa faray salawatullah waslamu caleyh saas maana marka hala qaato ayib alaa alaa abcakuka caliw cali wuxuu yihi alaa abcakuka miyaana kula diraynin calaa maa shay dushii bacafanii uu ila diray caleyhi dushiisa rasuul lahi sal lay slam rasuulku ila diray qubuurta waxa uu la ogol ogolyahay waxoogaa in carada uu lagu toomiyo carada inta la saaro si aysan daadadka iyo u marin ama waraabaha iyo xayawaanaadku aysan macnaa waxa u faaganin oo u faaqin ayaa waxoogaa carada macnaha lagu toominaya kor loogu yara qaadaya bis intaasu sharcigu faray dhulka waxyar intaasi waa la ogolayay laakiin intaa ka badan lama ogola in yani waxa weeye wax dusha lagaga dhigdhigana iyadana lama ogola bacdu ahlilcilmi baa waxay rukseeyaan oy yani waxa weeyaan sheegaan in haddii qubuurtu fara badan tahay qabrigana si gooriya ruuxu inuu u garto uu doonayo si kalena uusan ku garan karaynin magaca ruuxa in lagu qoro in ay banaan tahay sidaasi waa la sheegaa laakiin waxaa nabiga ka asahay xadiid uu leeyahay jaabir bn cabdillahi baa xadidka warinaya naha rasul lah sal lay slam an yujasasa alqabru waan yuqcada calayhi waan yubna calayhi aw yuzaada calayhi aw yuktab calayhi saas maana yan nabigu wuxuu amray qabriga in la nuuradeeyo yuu diiday nebigu wuxuu diiday oo ummadda u diiday inay qabriga nuuradeeyaan in lagu dul fadhiistana nebigu waa diiday salawatullah waslamu aleyh in qabriga dushiisa la dhisana waa diiday in la siyaadiyo oo qubuurta kale caadigaa ah laga siyaadiyo oo wax lala dheeraysiiyana nebigu waa diiday salawatullahi waslamu aleyh waa diiday in wax lala dheereysiiyo waxaa kaloo nebigu diiday sal alay slam in dusheeda wax lagu qorqoro waa dhaqan gaalo wey dhaqan muslimiin ba gaalada kasoo jeedaa simadana kiristanka iyo yahuudda iyo kuwa wataniyiinta iyo qubuurta intay macnaha waxa weeyaan yani ay dhisaan ayaa waxaa lagu qorayaa ruuxa dhintay taariikhdiisii iyo magaciisii iyo kulli iyo goortu dhashay iyo goortu waxaasaa lagu qoraya marka waa dhaqan gaalo un inaga soo gaadhay islaamka raad haba ah yaraata kuma laha saas xadiidkaasaa nabiga ka asxay salawatullahi wasalaamu calayh laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay ruqsaynayaan haddii qubuurta isku darmadaan in magaciisoo keliyat lagu samayn karayo si macnaha wax wey loogu garo culimada qaar baa ruqsaynaya alaa abcauka miyaan kula diro maana miyaana kula direenin calaa maa shay dushii bacatanii uula dira caleyhi dushiisa rasuullahi sal lay slam anlaa tadaca inaadan ka tegin suuratan wax sawira ah ha ka tegin ilaa tabastaha inaad baabi'isa mooyaane inaad tirtirta mooyaane ha dhaafin oo saa iyadoo ah hagaga tegin wey macna walaa qabran qabrina ha ka tegin mushrifan oo taagan oo ka sarreeya qubuurta kale hareerihiisa ama qaabkii sharcigu ugu talagalay ba aan u oolin ilaa sawaytahu dhulka la sin inaad dhulka la sinto mooya ha dhaafino yani waxa weeyaan ha ka tegin yani sawaytahu hadaas waxa weye intii uun qubuurta loo samayn jiray caradii dusha dusheeda la saari jiray unbaa loo daynaya inta kaleeta dheeraadka baa laga goynaya wey macana fiihi masaail baabka masaail dhowra ku masalada koowaad waxa weye altaqliidu adkayn ashadiid oo aada u daran adag in loo adkeeyo fi lmusawiriina qolyaha wax sawira qolyaha wax sawira oo arrinkooda aada loo adkeeyo athaaniyatu masalada labaad waxa weye atanbiihu baraarujin cala alcilati ujeedada loo diidaya arrinkan oo macnaha waxa sababka sababkoo laysku baraarujiyo muxuu yahay sababka keenay in laysu diido wa huwa kaasina waxa weeye sababku tarku ladabi aadaabtii oo laga tegay maca allahi ilaahay la jirankiisa aadaabtii loo bahnaa yacni aadaabtii ilaahay lagaga edebsan lahaa iyo edebsigii ilaahay loo baahnaa in laga edebsado ayaa laga tegey liqowlihi odhahdiisa uu nabigu yihi sal lay slam waman alamu liqowlihi ilaahay odhahduu yidhi baa kutus waman adlamu yaa ka gardaro badan miman dahda cidda doonaysee damacsan yakhluqu inuu abuuro ka khalqii abuurkaygo kale cidda ayaa ka gardaro badan anaa waxoogaa suul adab baa marku jirta edab daro iyo anshuxada ku jirta ilahi subxaana watacala lagula kacayo sawirka macnaha wax la sawiray ahaalisatu masalada saddexaad waxa weye atanbiihu baraarujin calaa qudratihi ilaahay awooddiisa laysku baraarujsiiyo wa cajzihim iyo tabardaradooda kuwa wax sawiraayo tabarxumadooda iyo ilaahay awooddiisa buuxda laysku baraarujiyo biqowlihi odhahduu yidhi baa laga qaadan nabigu sal alay aslam ilaahay uu yidhi waxdid qudsi bal ha abuureen daratan dhurcaso ha abuureen aw xabatan ha abuureen aw shaxiiratan ha abuureen yani ilaahayna awood buxuu leeya wax alla wuxuu doonu abuuraya ha weynaada ama ha yaraade iyaguna makhluuqka u yaroo kale ma abuuri karaa marka ilaahay awoodiiso buuxda iyo iyagoo tabar la-aanoo laysku baraarujiyay macana taasoo layskusana baabkoo ku jirta araabicatu masale waxa wey atasriixu caddayn laysu caddeeyo biannahum qolyaha wax sawiraaya ashaddu nnaasi dadka kuwa ugu daran inay yihiin cadaaban xagga cadaabka inay iyagu ugu cadaab daran yihiin alkhaamisatu masale waxa weeye ana allaha alle yakhluqu wuu abuuri bicadadi kulli suuratin sawir kasta tiradiisa suuratan sawir baa ayuu ka abuuri nafsan naf buu ka abuuri ana allaha alle yakhluqu abuuri bicadadi kulli suuratin sawir walba tiradiisa wuxuu ka abuuri nafsan naf buu ka abuuri naftaasoo yucadabu biha alcadaabi yucadabu alcadaabi biha iyada soobkeeda almusawiru kii wax sawiray baa la cadaabi fii jahanama jahanamo dhexeedaa lagu cadaabay sawir kasta uu sameeyey naf baa laga abuuray sawiray asaadisatu salixaadi waxa weye annahu kaa wax sawiray yukallafu waxaa macnaha waxa weyaan lagu mashaqaynayaa oo lagu qasbayaa an yanfuqa inuu afuufo fiiha dhexda alruuxa nafta inuu ka afuufo mana ku afuufi karo alamru assaabicatu masalada toddobaad waxa weye alamru amrid lays amray bi sawirada tirtiridooda idaa wujidad haddii la helo haddii la arkaba in la baabi'iyo oo la tirtiro oo aan la haysanin sidaas wey macna baabu maa jaaa fii kasrati alxalif wuxuu baabu yahay wixii ku yimid dhaar badnida dhaarta faraha badan wixii ku arooray ayuu baabu yahay wa qowli llaahi tacaala iyo ilaahay odhahdiisuu baab yahay uu yidhi waxfaduu war ilaaliya aymaanakum dhaarihiisa yani dhaartii baa meesha lagaga hadlaya dhaartu waa hadal yani cid aada weyneyneyso inaad soo qabsato hadalka aad ku adkayso magaciisa aada sheegto hadal ku adkaysaa dhaarta la yidhahdo dhaartu markaa asal ahaan ilaahay subxaana wa tacaala keligii in lagu dhaarta mooye inama banaano makhluuqa uma banaano ilahay cidaana ku dhaartaan taas waynu soo marnay oo horeynu soo marnay laakiin makhluuq ilahi waxaa u banaan subxaana watacaala hadduu doonayo inuu dhaarto makhluuqaadkiisa ku doonuu ku dhaaran kara inaga laakiin inooma bannaana halkan marka waxaa lagaga hadlayaa uu sheekhu doonaya inuu ku muujiyo dhaarta faraha badan iyo dhibka ay leedahay sharcan dhibka ay keenayso ayuu doonayaa inuu muujiyo ilahay baa marka wuxuu ihi subxaana watacaala dhaarta xifdiya dhaarta xifdiyadaasi waxfaduu aymaanakum waxaa macnaha waxa weye lagaga hadlaya waxay ah, yani fi suurati baqara aayadda ku timid waaye marka waxaa lagaga hadlayaa aayaddii waxay ahayd laa yuaakidukum allahu bilagwi fi aymaanikum walakin yuaakidukum bima caqadtum alaymaan fakafaaratu icaamu casharati masaakiin min awsati ma tucimuuna ahliikum aw kiswatan aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaثati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum waxfaduu aymaanakum dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum waxfaduu aymaanakum kadalika yubayinu lah saas macna marka aayadday aakhirkeeday macnaha iy ku jirtaa waxfaduu aymaanakum macna dhaarta marka laga soo sheekeeyey iyo axkaamteeda ayaa waxaa lagu gebagabeeyey dhaarta ilaaliya ilaalintaasi marka dhowr macno bu leedahay midda koowaad macnaha koowaad waxa weeye dhaarta marka horeba iska jira oo dhaarha gelila oo dhaarta faraha badan baaba laisku didaya marka horeba dhaarta ha gelin dhaarta wax maslaxa kuma jirto maslaxa wax hadda dhaar loogu ordaay ma jirto sidaa daraaddeed dhaarta marka horeba ha gelin oo ka jooga waa macno macnaha labaadi waxa weeye dhaartii hadday dhacdo oo daarato ha dembaabin wax kusuga imaanku iyaduna waa soo gelaysa oo haddaad ka dhaarato shaygan inaadan samayneyn samaynin haddaad ku dhaarato shaygan inaad samaynaysana samee oo haddii intaad dhaarato dhaartii aad fulin weydo dembi baa ka imaanaye dhaarta ka ilaaliya arrinkaa isaga hadday dhacdo marka horeba ha layska ilaaliyaa laydhaan haddii laakiin ay kaa dhacdo sidii aad ugu dhaarata waa inaad waa haddii samaynteeda iyo fulinteedu uu ka khayr badan yahay ka tagitaankeeda haddii ka samaynteedu iyo dhaartii in aad fulisaaye ay khayr badan tahay waa waajib inaad dhaartii fuliso oo aadan ku dambaabin haddiise laakiin jebinteedu uu khayr badan yahay waa la jebin waana laga kafaara gudanaya waa la jebin siduu nabigu xadiis saxiixa ku yihi salawatulli wasalaamu calayh ninkii dhaar ku dhaartay oo waxa uu ku dhaartay in uu wax kale uga khayr badan yahay arkaay kaa khayrka badan hala yimaado dhaartiisana hasi kafaaro ku sugi nabigu salawatullah waslamu caleyh bal dhaarta inaad jibisa marbay waajib noqon ood ka kafaara gudato oo fulinteedu xaraam noqonaya misaal masalan waxaad ku dhaaratay ruux muslima inaadan weligaa la hadlaynin weligaa inaadan inaadan la hadlaynin ruuxa muslimkana ruux in laga hijirooda ay bannaan tahay maaha sidaa daraaddeed dhaartaasoo kale inaad jebiso waa qasab waa waajib waay haddaad jebisana waa inaad kafaaradii la timaado waa inaad kafaara gudato sidaas wey yani waxa weyaan marka dhaarta haddii aynan jebinteedu khayr badnayn waa inaad fuliso ood la timaado saas way macnaa oo ilaalinteedu taana waa soo gelaysaa waxaa ilaalinta soo gelaya dhaartii haddii ay jabto oo aad dhaartii fulin weydo waa inaad kafaaradii la timaado haddaad kafaaradii ka tagto naarti maada xifdinin waxfadu aymaanikum marka waxa waxfadu aymaanakum waxa weye xifduha ibtidaaan wa xifduha wasatan wa xifduha intihaaan saddexaasa la yidhahda bilowga hore ilaali dhexdana ilaaliyo ha ku dambaabi haddii ay dhacdo inaad ku dambaabto ama sharcigu dambaabka ha ku ogolaado ama isagu ha kuu diiday oo dambaabku macnaa xintiga waxaa la yidhahdaa u sharcigu ku ogolaan karaa haddii jebinteedu khayr badeed aa sharciga ogolaaday iyo sharcigu ma ogola inaad jebisee adaaba iska jebiiba oo iska jiray oo dembi galay kafaara markaas ugu laasimaysa waa nihaayada wey kafaaradaas markay la imaanaysa kafaaradu marka waxa weeye toban miskiin baad quudin toban miskiin ayaad quudinaysa ama waad marashayn oo dhar baad u xidhin quudintaasi ama mar raashin u wada sameeyo ama maqaayad geli hal mar u baan rabaa ina macnaha waxay cunaan oo ay yani ka inaad siiso ama raashiid engegan siiyo intaba waa la samayn karaa tobankaa miskiin iyo qoor inaad xoraysaan isu kaa garab yaalla labada ku banaan yihin haddaad markaa labadaa tabar u weydo ayaa waxaa la yidhi faman lam yajid fa fasiyaamu halaaata ayaam saddex beri baad markaa soodhaysa qiraa'ada cabdullaahi bn mascuud oo shaaba waxaa kusoo aroortay fa fasiyaamu halaaati ayaamin mutataabica raacsan oo kala googoonayn ayaa qiraadaasi waa qira'a shaada waay qiraa'ada shaadka culimada qaar baa waxay qabaan axkaamta waa loo deliishan karaa saas macnaha saa daraaddeed culimada iskugu khilaafsan yihin maalmaha saddexdaa ma la xidhiirinaya mise waa la kala goynaya marka dhaartaa la xifdiyo intaasoo dhan baa soo gudagelay wa qowli llahi tacala baabu maa jaa wixii inuu baab u yahay fii kasrati alxalifi dhaarta badan wixii kusoo soo arooray oo macnaha nahyi iyo diide iyo goodi ah wa qowlilahi tacaala iyo ilaahay odhahdiisuu baab waxfaduu ilaaliya oo jira aymaanakum dhaarihiina can abi hurayrata radi allahu canhu samictu waxaan maqlay buui rasuulahi rasuulalahi sal lay slm rasuulkaan maqlo yaquulu leh alxalifu dhaartu manfaqatun midii bixinaysa weye bixin weeye lisilcati badeecaday bixin u tahy mamxaqatun tirtirid weeye lilkasbi yani kan wixii la shaqaystayna barakadii iyo khayrkii bay dharka jiraysa akrajaahu bukhaariyo muslim baa xadiidkan macnaha dhaartani waa dhaar khaasoo waa dhaarta beentaa wey waxyaalaha ganacsiga ee iyo alaabta lagu ganacsanayo lagu dhaarto dhaar been ah taasi ka hadlaysa oo laba dhib way keento mid horta faa'iide u muuqato way kasoo soo bixi oo alaabtii suuqa inay kuu gasho oo lagaa qaatoy kaa baxdo waa laga yaaba sabab inay u noqoto dhaartaas dhaartaas matalan wuxuu ruuxu ku dhaaranaya wallaahi inuu shaygani inay samaysay sharikad hebla kambeni hebel baa sameeyey waana beena kambeni hebel ma samaynina shaygani waa shay macnaa waxa weye yani laablaab lagu soo sameeyey waa dheer beena suuqa marka inay ugu gasho markuu yidhahdo alaabtan jabaan baa laga keenay oo ama hong kongi baa laga keenay oo ama kambeni hebel baa sameeyey oo kambeni macnaha alaabtiisa ay suuq leedahay uu saa ku dhaarto saana aynan ahayn yani waxa weeyaan waa suuqa waa u gelaysaayo alaabtii inay u gadanto waa laga yaaba laakiin maxay kugu taallaa baraka male ama wuxuu ku dhaaranayaa alaabtan uu hayay iyo badeecadani inay fiican tahay xaqiiqat alamrina wax way ma fiicnaa ayaduna waa la mid ama wuxuu ku dhaaranayaa inuu intaayo intaa soo siiyey wallahi intaayo intaasay aniga lafteeda iigu fadhidaa lafaheedii baaba intaa ku dhaar waa lagaga qaatay oo laga rumaysay oo wuxuu ku doonahayay faa'iidaha ku helay laakiin dhib baa meesha yaallo waxaba yaraata ee baraka ah laga heli maayo mamxaqatun lilkasbi waxaa laga wadaa waxa uu helay bay tirtiraysaa tirtiraysaa ama ilaahay subxaana watacaala tirtir dhabuba ka tirtiriyo balaayaa lagu soo dayn suug baa laga yaabaa in lagu soo daayo kaba qaadasaba intiiba iyo weliba in kaloo la socotaba oo garaaxa waxaa laga yaabaa in aysan dhaafin laakiin in barakada laga qaado oo ninkii malaayiin baa gacantiisa ku jirta laakiin haddana waa oomaya waa oomo yahayoo kuma qanacsano oo qalbigiisa kuma degano oo iimaankiisu waa iimaan la kaidhaan soomaalidu waa iimaan la-yahay oo kale iimaankiisuba macnaa waxa wey maba maba joogaba qanaacaba male marka wixii baraka la-aan baa ku dhacay baraka la-aan baa ku dhacay xoolihii waa badan yihin lakiin baraka mala maxaa yeelay jid xaaraan bay ku yimaadeen macnaa saasuu marka nabigu lehy salawatullahi wasalaamu caleyh marka dhaarta beenta iyo ganacsiga hala kala ilaaliyo wy man ganacsiga aad bay ufududa wallahi inuu intaa igu joogaa in la yidhahda man hadday run tahay oo ay intaa kuu joogto ama shaygu saa ugu sheegay sheegaysa uu yahay dhib weyn ma laakiin markuu been yahay way marka halistaya man alxalifu dhaart lagu dhaarto badeecada lagu dhaartay manfaqatun bixin waye lisilcati badeecadii ay la bixiyo macnaha badeecadii bay bixinaysa madaacaddii way kaa bixin way kuu suuq gelino way ku dhaafin mamxaqatun tirtirid wey lilkasbi wixii la shaqaystay la tirtiro wixii la shaqaystay kusoo galaya faa ahaana tirtir bay u tahay dhaartaas oo waa la baabi'in ama waa lagu dhaafin si lagu dhaafiyaba ama barakada laga qaadi afrajahu bukhaariy muslim baa xadiidkaa wariyey wa can salmaana salmaan waxaa laga warinaya anna rasuul sal ly slam rasuulku qaala inuu yii alaaatun saddex laa yukalimuhum allahu ilaahay la hadli maayo hadal naxariisa kula hadli maayo walaa yuzakiihim mana tahirayo u dembi dhaafi maayo walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u aliimun oo xaruuji saddex ka koowaadi waxa weye ushaymitun oday zaanin oo zaani ah oday zaani ah caail caail caail ma wacaa-inu way ka labaad mid faqiir ah mustakbirun oo kibiraani ah faqiir dallay oo haddana kibiraani ah wa rajulun way ka saddexaad nin oo jacala allaha ilaahay ka yeelay bidaacatahu silcaduu ku ganacsanayay ilaahay buu badeeco ka dhigay ayib maxaa laga wadaa ilaahay buu badeeco ka dhigay laa yashtarii ma iibsanayo ilaa biyamiinihi ilaahay dhaartiisa mooyaane walaa yabiicu iskama gadayo isagu oo wax iskama wareejinayo ilaa biyamiinihi ilahay inuu ku dhaarto mooyaane rawahu abaraani baa wariyey bisanadi saxiixin buu ku wariyay xadiid saa uu sheegay xadiidku waa xadiid saddex inkaar baa ku dhacday ruux oo ilaahay maalinta qiyaamada hadal naxariista kula hadli maayo hadal guulguul iyo cadaab ah waa lagula hadlay laakiin hadal naxariiseed baa lagula hadlaya mana u dembi dhaafayo ilaahay ma uu tahirayo cadaab aada u xanuujiyana way leeyihiin saddexdaasi waa oday zaani ah oday zaani ah oo shaqo xumadaa yaqaana yani waa nin duqa oo da-u shaymidka waxaa la yidhahdaa ninka timihiisu madow iyo cadaan isku darmadeen baa la yidhahda shaymidka kaasaa la yhahda yani waa duqoobay oo dhallinyarinimadii iyo xilligii shahwadu xoogka badnayd wuu soo dhaafay shaymidka kaasaa la yidhahda oday haddana shaqa xumadaa yaqaano wey macna oo muxuu kaga gedisan yahay kii dhallinyarada ah midkii dhallinyarada ah ee isaga laftiisa shaqa xumadaas yaqaanay muxuu kaga gedisan yahay wuxuu kaga gedisan yahay oo kaga cadaab adag yahay ninka dhallinyarada ah waxoogaa wax yar wuxuu yani waxaa loogu yaro turayaa shahwadiisa xoog badan xilli shahwadu xoog badan tahay oo sababkii waxaan ku riixaya uu xoog badan yahay buu waxaan galay sidaa daraaddeed yani waa laga yaabaa inay shahwadu ka tan badatay shahwadaa ka tan oo waxbaa qasbay oo riixay cudurdaar malaha isaga laftiisa oo cadaab waa leeyahy laakiin cadaab sidan u adagoo kale malah waxoogaa wuxuu kaa kaga gedisanyaa marka wax ka tan badan baa riixay kan laakiin tabar meesha ma taalo oo awooddii soo dhammaatay wax riixo oo weynna meesha ma yaal caqligiisiina hadda waa dhammaystirmay oo caqli darre iyo dhalinyaranada iyo fudaydkeediina ma hayo oo khibro iyo odaytinimo iyo degenaansho xilligii loo bahnaabuu jooga xilligaasoo kale waxa u geeyaayey zino u geeyaayey waa uun xumaan iyo khubsi naftiisa ku jira iyo iimaan darro wey macna wax loogu macnaha haba yaraatee loogu sabab ah oo mar loogu marmarsoodaayo meesha ma yaalla wey macna waxaa la mida ah isaguna faqiirka aan waxba haysanine iskibrinaya haddana isla wey kibirka waxaa la yidhahdaa siduu nabigu ku sheegay sal lla alay wasalam yani yani xaqa in la diido iyo dadka in la xaqiro labadaas macno xaqa markuu kuu cadaaday inaad ku kacasaydho waa kibir dadka inaad u aragto inay kaa hooseeyaanoo liidana waa kibirka qaybtiisa labaad marka caail iskibirinayo faqiir iskibrinayo haddana isla weyn dadka iska sarraysiinaya ama xaqa diidana oo kibiraani ah waa ka labaad isagana waxaa sababkii waxaan ku riixayay baa daciif sababkii waxaan ku riixayay kibirka keenyaa baa daciif ninka kaniga xoolaha haysta ee hantida leh waxoogaa meel uu yani waxa weeye la dhihi karo wixii lagu kibri lahaaye kibirka keeni lahaa ee addoommada kibirka ku kalifaay wax ka mid u hayaa sababkii marka waxaan u geyn lahaabaa xoog badan ee kibirka gelin lahaa laakiin mid sababkiiba aan hayninoo haynin hayninoo wixii isku kibriyaba ayna meesha oolenin hadduu iskibriyaayo macnaheed waxa weeye kibirka asal iyo dabeeca iyo iimaan la-aanka a macna asalkiisu wuxuu yahay bay kaasina oo sababkiibaa daciif si oday sida odaygaba sababku daciif u ahaa macna ayib ka saddexaadna waxa weye waa ninkaa ilaahay badeecada ka dhigtay ilaahay iyuu iyuu badeeco ka dhigtayo waxaa laga wadaa jumlada dambaa fasirtayo markuu wax soo iibsanayo dhaar buu wax kusoo iibsadaa markuu wax iska sii gadayana dhaar buu wax ku gataa ilaahay buu marka wuxuuba ka dhigtayba badaacaduu wareejinay bal suuqu la fududaaday ilahi subxana watacaala ilaahay baa la fududaaday markaasaa wuxuu la gaadhay shay yar oo toban shililo uu wareejinayo ama lasoo soo wareegayo ayuu mar walba ilahay magaciisa ku daba wadaa manaa wuxuu meeshaasuuba dhigayba markaasaa waxaa laga dhigay badeecadu wareejinaya iibinaya ama soo iibsanaya isagoo ilaahay ka dhigay oo kale subxana watacala saasoo kale laga cabiraya macana macnaa waa la liidaya oo waa arrin aada u liidasa wey macana alaaatun saddex laa yukalimuhu llahu ilahay laa yukalimuhum allahu ilaahay la hadli maayo walaa yusakiihim mana dahirayo u dembi dhaafi maayo walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadiimun oo aliimun oo xanuujiya ushaymutun way ka koobaad yani duqyarow yani oday wey nin duqa oo zaanin haddana zaani ah zinaystay oo shaqoxumadan yaqaana wa caa'ilun iyo mid faqiir ah mustakbirun oo haddana kibiraani isla wey xogaan qab iyo sisaraysiin ay ku jirto wey macna wa rajulu nin oo jacala allaha ilaahay ka yeelay bidaacatahu badeecadiisii ka dhigay ilahay buu badeecadu iibinaya ka dhigay oo seebu uga dhigay ilahay badeeco ma ilahay baa badeeca noqon karay waatan tanaa inoo jumlada dambaa inoo fasirto waxaa weeye laa yashtarii ma iibsanayo markuu wax iibinayo ishtiraaga iyo beeca waxay kala yihiin ishtiraaga waxaa la yidhahdaa markaad adigu la soo wareegeyso ishtira baa la yidhahdaa baycana waxa la yidhahda markaad adigu iska wareejinayso silcada ninka lacagta wata mushtari baa la yidhahdaa ninka badeecada watana baa'ica baa la yidhahdaa in ay kala gedismaan oo middan meesheeda midda kale loo isticmaalana waa suurtagal oo luqada way ku timaadaan hal mid oo ishtiraa ah in beecii iyo shirihii labadaba loo isticmaala waa laakiin saasa u badan yahay haaliban saasa loo isticmaala laa yashtari ma uu soo iibsanayo ilaa biyamiinihi ilaahay dhaartiisa mooyaane wax kale kuma soo iibsanayo walaa yabiicu iskama wareejinayo ilaa biyamiinihi ilaahay dhaartiisa mooyaane wax kale kuma wareejinayo ilahi subxaana watacaala dhaartiisa in la wadwadaayey oo magaciisa meel walba la geliyo meel uusan geli karaynin taasaa la diidan yaha macana waxaa wariye xadiidka adabaraani baa wariyey bisanadin saxiix dhaarta asbaabta loo diidan yahay waxaa ka mid a oo badinteeda loo diidan yahay ruuxu hadduu dhaarta badiyo kalsoonida dhan baaba yani yaaba laga laga saxbinaya yani waa laga kalsooni dhe ruux dhaar badan haddaad waa maxalu tuhma taqriiban waxa weeye tuhma ayaa meesha soo gelaysa oo dhaartan faraha badan yani lafbaa ku hoos aarsan waxunbaa ku hoos jira ruux hadduu runlow yahay ma run iyo dhaar baa isugu kaadariba soomaalida ma run iyo dhaar baa isugu kaadariba marka run iyo dhaar laysma raaciyo haaliba laakiin been baa waxaa lagu kabaa beentaa daciif ah saa daraaddeed ruux markuu been sheego si looga rumayso iyo wuxuu doonaya inuu macnaha wax weye dhaartan ku dabawado macnaha saas weye saasay u badanta lagama wado marka dhaartan hadda aan ka hadlayno laqwiga midda la yidhahdo maaha laqwulyamiin yani dhaarta mid laqwiga ah iska jirto iyada xugum aan lahayn oo inkastay fiicanta in layska daayo haddana aan dhib weyn la imaanan waa midda hadalka inta badan layska raaciyo ee carabku iska bartay haa wallaahi iyo maya wallaahi iyo dhaarta noocaas oo kale a yani taasoo kaleeto wax xugum sharci oo ka imaanaya haba yaraata ma jiro laqwulyamiin baa la yidhaahdaayo ilahi subxaana watacaala waa dhaafay laa yuaakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum taas waay ilahay idiima qabsanayo subxana watacala laakiin midda laysu qabanayo waa midda qalbiga lagu gunto oo ruuxa qalbigiisa kasoo go-o taa wey laakiin afka iyo iskadhe iyo hadalka iyo taas way macna middaa lama wax dhiba male waxaa kaloo u baahan in la kala saaro oo la kala fahmo dhaarta wax dhacay oo horay u tegay lagu dhaarto ayadana wax kafaara ah iyo wax xugum oo ka laazimaya ma jiro dembi unbaa ka dhasha dembi unbaa ka dhasha haddii ay beenahayd masala waxaa tiri wallaahi inuu hebel yimid wax horay u dhacaad ku dhaarto wax horay u dhacay haddaad ku dhaarato wax kas hadduu run yahay oo uu run noqdana haddii dhib male hadduu been noqdana inuu dembi kaasoo soo gaadho waa laga yaaba laakiin kafaara kamaba laazimtaba wax kafaara ah kama laazimto kafaara waxay ka laazimtaa dhaar lagu dhaarto wax soo socdo mustaqbal ah oo waxaasaan samayn ama waxaas ma samaynayo waxaan ku dhaaran inaan waxaas samayn ama waxaan ku dhaaranaya inaanan waxaas samaynaynin taa way miday kafaaradu ka laazimto oo samaynteeda ama ka tegitaankeeda ay kafaaradu ka laazimayso laakiin wax hore oo tegey iyadoo wax kafaara ah kama yimaado macna saas wey taana iyadana saa in loo fahmo way gacan wa fi saxiixi saxiixa waxaa kusoo arooray can cimraan ibni xuseyn sheekhu hadduu saxiix yidhaahdo waxaa laga yaabaa inuu ka wado saxiix bukhaari saxiix muslim inuu ka wadana waa laga yaaba labadaa midna inuusan ku jirin uu ka wado wafilxadiidi saxiixina waa suurtagal oo xadiidka xukunkiisa markaa uu tilmaamayo intaba waa hadalkiisa waa lagu arkayo isagoo qaabkaa u isticmaalay wa fi saxiixi lakin xadiidka xadiidku hadda saxiix muslim uu ku jiraa saxiix muslim waxaa ku arooray can cimraan ibni xuseyn oo ka warinaya radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu yihi khayru ummati ummadayda kuwa ugu khayr badani qarnii waa qarnigayga wey anugu aan joogo uma markaa kadibna aladiina kuwii baa ku xigay yaluunahum iyaga kusii xigay uma kadibna aladiina kuwa wey yaluunahum iyaga kusii xigay qaala cimraanu cimraan wuxuu yihi falaa adrii ma ogi adakara mayuu sheegay bacda qarnihi nebigu qarnigiisa kadib maratayni laba goor miyuu sheegay aw alaaan saddex ma kala garanayo uma kadib hadalkii nabigaa socda uma markaa kadib buu nabigu yuri sal lay slam saddexdaa qarni kadib ina bacdakum gadaashiina waxa ahaaday qawma qawma qawman dad ba ahaaday qawman qawmantaasi waa riwaayo haddii la yidhahdana icraabteeda mura badan ku jira maxaa yeeley ina ismigeedi wey uma ina bacdakum gadaashiina waxa qawman dad ba ahaaday dadkaasoo yashhaduuna markhaati kacaya oo walaa yustashhaduuna aan la markhaati gashanaynin oo wayaquuluuna khayaanaya oo walaa yu'tamanuuna aan la aaminayn oo wayandiruuna nadraya oo walaa yuufuuna nadarkii aan oofinayn oo wayadharu uu ka muuqani fiihi dhexdooda assimanu cayilku uu ka muuqanay cayil baa ka muuqano waa dad gurguuran qolyahaas idinka dambayn doona munabi sal alay slam ummadda waxaa ugu fadli badan oo ugu khayr badan qarnigii nebiga salawatullai waslamu aleyh qarniga waxaa la yidhahdaa dadka wada nool isku faca isku filka hal mar yani dhalashadooda isku dhowdahay dhimashadooda isku dhowdahay culimadu marka waxay ku qiyaasaan qaarkood boqol sano qaar way ka yareeyaan yani waxa weye xuduudaas weeyaan marka qarnigayga anigu aan joogo ayaa ugu ugu khayr badan waxaa ku xiga qarniga aniga igu xigaa xagga khayrka ummadda yaa kusoo xiga ka saddexaad baa ku xiga saddexdaa qarni markay dhammaadaan taqriiban waa qarnigii saxaabada taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta saxaabada iyo ardadii saxaabadu waa ardadii nabiga sal alay slam taabiciintuna waa ardadii saxaabada atbaacu taabiciintana waxa weeye waa raggaas saxaabada ardada u ahaa ardadoodii wey saddexdaa qarni waa saddexdaa qarni wixii ka dambeeyaay fasaad baa marka imaada dad aada u xunxun baa soo bixi doona wey macana dadkiibaa marka la tilmaamay oo tilmaamo dhowraa lagu tilmaamay ta koobaad waxa weeye yashhaduuna walaa yustashhaduun way markhaati kacayaan ayagoo la markhaati gashanin maxaa laga wadaa macaani dhowra waa suurtagal ayagoon war markhaatiga noo xambaara oo markhaati baad noo geli doontaane arrintan qaada ayagoon la odhanin ayay iska markhaati kacayaan taasi waa waa suurtagal way markhaati kacayaan walaa yustashhaduuna markhaati baad soo geli doontaane arrinta nala ogaadana ayagoo laga codsanin saa waa la yidhahda waxay markaa noqonaysaa cilmi la-aan iyo iyagoo waxba garanaynin bay markhaati kaceen markhaati meeraad bay fureen way marka saas waa macno ama ma ahe shahaadada kaalaya noo guta oo kaalaya niman yaho markhaati baan idinka baahannahay kaalaya markhaati noo noqda ayagoo la odhanin bay markhaatigii ku degdegayaan way markhaati furayaan saa macnaha marka la yidhahdo xadiid kale iska hor imaanaya oo nabiga ka sugan salawatulli waslamu alayh xadiid zayd oo uu nabigu ley sal lay zayd bnu khaalid wuxuu yihi sal lay wasalam markuu sheegayey wuxuu nabigu sal lay wasalam uu yihi xadiidkaa zayd ibnu haabit alaa ukhbiru xadiidkaa zayd ibnu khaalid alaa ukhbirukum bikhayri shuhada aladi ya'tii bishahaadati qabla an yus'alaha dadka markhaati kacabka idinku ugu fiican maydin sheega haadaa la yidhi wuxuu nebigu sal alay waslam dadka markhaatiga furaya ayagoon kaalaya noo markhaati furao kaasaa inta markhaati kacda ugu khayr badan bu nabig sal lay slam marka macnihii dambeen xadiidka ku fasirnay iyo xadiidkan zayd ibnu khaalid waa iska hor imaanaya waxaa lagu kala tawjiiha oo culimadu ku jamciyaan waxay yidhahdaan xadiidka zayd ibnu khaalid ee dambe waxaa laga wadaa xaq ilaahay uu leeyahy oon xaqa addoommada ahayn ruuxii ka markhaati kaca xadiidka cimraanna waxaa laga wadaa xuquuqda addoommada laga wadaa sidaas waa loo kala qaadaa waxaa kaleeto iyadana lagu jamciyaa oo iyadana macnaha jamaca ninkii xadiidka zayd ibnu khaalid waxaa laga wadaa ninkii ka markhaati kaca oo markhaati ka fura shay uusan ninka xaqale uusan ogeyn xaqa uu ruux leeyahay ooda adigu ogtahay inuu leeyahay laakiin isagu uusan ogeyn xaqa inuu leeyahay ayaad markhaati u furtoo tiri war xaqaasi adaa iskale war nin xaqan isagaa leh hala siiyo kaasi waa xadiidka zayd ibnu khaalid ee ajirka lagu sheegay tan kaleetana waxa weye xaq ninkii lahaaba u oo u oo raadsanayo in aad macnaha waxa isku soo maqisdood soo gasho sidaasina macnaha waxa wey waa lagu ala kala yidhaahdaa waxaa kaloo iyadana la yidhaahdaa xadiidka cimraan ibnu xuseyn wuxuu ka hadlayaa dadka ku degdegaya oo si sahlan u gelaya markhaati furka si sahlan bay u markhaati furayaan dad aan la markhaati gashanaynin oon markhaati gelayn si sahlanna markhaatiga ugu degdegaan sidaasa macnaha iyadana waa la yidhahda waxay ku tilmaaman yihin oo tilmaamahooda ka mid a ah, khaa'iniin waaye dadkay khayaamaan lamana aamina macnaha nadar bay galaanoo ma ka soo baxaanoo nadarkii ma oofiyaan waana dad cayilano cayilkaa ka muuqda saasuu nabigu yihi salawatullah wasalaamu caleyh oo cayilka miyaa laysu haystaa waa su-aal ruuxii iskaba cayilaba miyaa laysu qabsan cayilku shay ibni aadamku awood u leeya iska celin kara maaha waxaadan awood u lahaynona iska celin karaynina hadda laysuma hayso ruuxani muxuu u caddaaday iyo muxuu u madoobaaday waan madowda waa lagu cadaabi wax la yidhahdo ma jirto ama waa dheer tahay oo dheerkii baa lagu haystaa ma jirto maxaa yeele wax uu awood u hayaba ma aha cayinkuna taasuu la midiyay lagama wado marka cayilkii baa laysoo haystaaye waxa waaye asbaabta cayilka keenta ayay isa siinayaan oo qaadanayaan macnaha waxa weeye yani hamigooda iyo murugtoodao dhan baa waxay tahay say wax u celi lahaayeenoo wax u cabdi lahaayeenoo jirkooda u koolkoolin lahaayeenoo u wadwadi lahaayeenoo u kobcin lahaayeen hamigooda iyo murugtooda intaas way macna saa daraaddeed sababka cayilka keenaya yaa laga hadlayayo cayilka laftiisa maaha cayilka laftiisa maa macna yani cuntadii iyo cabitaankii laftooda waa banaanta laakiin iyagu inay mabda' ku noqdaan oo shaqo kuu noqdaan oo iyagu un ka shaqayso oo jirkaaga ku mashquulsan oo aad markaad yani laba beri joogtaba aad yani miisaanka haysataa oo tiraad kolo maxaa kaa daba yani waxa weeyaan intaasoo kiilaa iga dhacda anaa waa inaan kobciyo afnafna aad ku mashquul taasaa la diidaya macna oo caynkaaga uda ka shaqayso macna taasaa la diidaya laakiin ruux macnaha waxa weeyaan hadduu intuu xalaashiisa quuto wuu iska cayilaayo wax laysu haysto maaha taas macna saasna macnaha ayaa la yidhahdaa oo ficlan ma sidaas ayib khayru ummati ummadayda waxaa ugu khayr badan qarni kuwa waktigayga jooga ayaa ugu khayr badan uma kadibna aladiina kuwa yaluunahum ku xiga uma kadibna aladiina yaluunahum kuwa ku xiga qaala cimraan cimraan wuxuu yihi falaa adri ma ogi buu yihi adakara miyuu sheegay nabigu bacda qarnihi waktigiisa kadib maratayni laba goor oo alaaan mise saddex sida saxiixa saddex goor buu nabigu sheegay sal lay aslam oo laba qarni waxaan ujeedaa laba labuu sheegay qarnigiisa iyo laba qarni oo ka dambaysa saas wey mana saasay xabiis u badanta uma ina bacdakum gadaashiinna waxaaday qowmun dad oo yashhaduuna yani waxaa idinka dambayn doono qolyo yashhaduuna markhaati furaya oo walaa yustashhaduuna aan la markhaati geshanayn ayagoon markhaati geli karin oo faasiqiin ah iyo haddana markhaati gelaya ama markhaatigii bay ku degdegayaano ayagoo looba yeelanin bay iskeenayaan macna sida ay macnaha u fududaysteen markhaati gelida macnaha iyo markhaati furista marag furidda wayaquuluuna way khiyaamayaanoo walaa yu'tamanuuna lama aaminayo wayandiruuna way nadrayaan walaa yuufuuna nadarka ka soo bixi maayaan nadarku inuusan laga fiicanya gelitaankiisana waan soo sheegay habageli marka horeba wax khayra keeni maayo culimada qaar ka mid a ah waxayba qabaan waaba xaaraam gelitaankiisa saas wey macana wayadharu waxaa ka muuqanaya fiihim dhexdooda assimanu cayil baa ka muuqanaya bay macana yacni asbaabtii cayilka iyo adduunyo ayay ku mashquulayaano yani jirhkoodaasaa mabda iyo koolkoolintiisa calooshooday la nool way macana mabda kale male wa fiihi waxaa ku sugan wa fiihi waxaa ku sugan can ibni mascuudin ana nabiy sal lay slm abdullahi bn mascuud laga warinaya fiihi macnaa saxiixi wey wa fiihi bisaxiix saxiix muslim waxaa ku sugan can ibni mascuudin laga warinaya ana nabiy sal lay slm nabigu qaala inuu yidhi khayru nnaasi dadka kuwa ugu khayr badan qarni qarnigayga wey uma markaa kadibna kan muslim iyo bukhaari labaduba waa warinaya qarni aniga qarnigaygaa ugu khayr badan dadka uma kadibna aladiina kuwa yaluunahum ayaga ku xiga uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga uma aladiina yaluunahum kuwa kusii xiga ayaa markaa ku xiga uma yejiiu markaa kadib waxaa imaanaya qowmun dad baa imaani oo tasbiqu ay ka hormarayso shahaadatu axadihim midkood markhaati furidiisa ayaa waxay ka hormaraysaa yemiinahu dhaartiisa wa yemiinuhu dhaartiisaa ka hormari shahaadatu markhaati furidiisa